acuudu billaahi samiic alcaliim min ashaytaani alrajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilma watuqan yaa kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin alaxrufu almushabbahatu bilaysa xuruufta loo ekeysiiyey laysa waxaan kusoo jirnay ardayay kaana iyo walaalaheed iyo axkaamtii kaana iyo kaana markay zaa'id ka tahay iyo marka nuunta laga jari karaya iyo axkaamtaasoo dhan darsigan waa darsigii labaataniyo afaraad ee kitaabka qadriga wamaa annaafiyatu cinda alxijaasiyiina kalaysa in taqadama alismu walam yusbaq biin walaa bimacmuuli alkhabari ilaa darfan aw jaaran wamajruuran wa an laa yaqtarina alkhabaru biilaa naxwu maa haadaa basharan iclam waxaa ogaataa ardayow annahum nuxaadu ajrow inay sohocsiiyeen oo qaadsiiyeen alaaata xuruufin saddex xaraf oo min xuruufi nafyi ka mida ah inay qaadsiiyeen mujraa laysa ah, majraa miinku kordhigayaa yaah majraa laysa laysa hadda majraa maxay tahay waa daraf miimiya wey waa garad soomaan jaraa yajrii ah, majraa laysa laysa wadadeedii fii rafci lismi isimka inay godayo wa nasbilkhabari inay kordhigto wahiya maay weye walaa weye walaata weye walikulli minha kalaamu kalaamun buu leeyahay maa alxijaasi wuxuu ku yidhi shiikhu xogta inaad fahamtaa muhiima sideedaba kaana laysa ayaa waxaa la raacsiiyey saddex xaraf xukunkii layslasiiy saddex xaraf waaden saddexda waa nafyi buu ku yidhi sheikhu raxima allahu waaya shiikhu maa buu ka bilaabay maa alxijaaziya maada xijaasiyadaahi walkalaamu alaana warku hadda fii maabuu ku saabsan yahay wa icmaalihaa camala laysa camalkii laysa inay ka shaqaynayso wa icmaalihayo camal siinteeda camal laysa laga camal siinahayo wahiya maadu ina shaqadii layse qabataa luqatulxijaaziyiin wey su-aal baa la isweydiiyeyoo horta maada maxaa keena layse u eg in la yidhaahdo haahee koo waxaa layidhi fii jumuudihaa jaamidnimaday kala mid tahay laba waxaa waxay kala mid tahay nafyil xaali xaalka ma garanaysaa inay diiddo oo diidmay tilmaamaysaa saddex waxay kala mid tahay macrifada ayay gashaa nakiradana way gashaa baa la yidhi jumlada isimkaana jumlada ismiyana way gashaa baa la yidhi ba'na waa lagu dari karaa maada intaasoo dhan maada khabarka somaal layse khabarka soomaaliya ma raacin jirin alaysa allaahu bikaafin biaxkamin soo maah maadana saasoo kale khabarkeeda la raaciyaa baa la yidhi intaasu ay kala mid tahay maxaana way kala mid tahay nafyiga iyo jumuudka iyo isticmaalka macaarifta inay gasho iyo nakirada inay gasho jumlo ismiya inay gasho kulli mhm. wahiya luqatu lqawiyatu weeye wa bihaa ayaa jaa waxaa kusoo degay atanziilu qur-aanku ayadu kusoo degay qaala allahu tacaala wuxuu yidhi maa haadaa basharan maa haadaa kani xikaayatan can magaranaysaa nisaa dumarkii ii sheeg nebi yuusuf haa maa haadaa basharan gacmay isjareen moogta maa haadaa bashar maa haadaa bashar warkani qof ma warka in haadaa ilaa malakunke yaa <laughs> xanuun dareema waa la saaqay maa hunna ma ahan dumarka ay leeyihiin anta calaya ka dahri ummii anta calaya ka dahri ummii dumarkay leeyihiin maa hunna ma ahan ummahaatihim ma aha hooyooyinkood ma ah in ummahaatuhum maa ummahaatuhum ilalaa i waladnahum kuwii dhalay mooyaane cid kale <laughs> nimankii baa la haystaa dahaarka samaynayay dahaar maxaa la dhahaa inuu ninku ku yeesnaantiisa anti calaya ka dahri ummi marka ilaah waa canaanaya maa hunna ummahaatihim kuway leeyihiin antiga dahr umaa taha horta maa hunna ummahaatihim horta ma aha horta in ummahaatuhum maa ummahaatuhum ila allaa'i mooyaane waladnahum dhalay kuwaas hooyooyinu ah wa layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran daanac baa la raacday nimankii soma jeedi la soco marka maadaas uga shaqaysay baa la yidhi haadaa bashar haadaa waa fii maxalli nasbi ismu maa ah basharna waa waxaan ka wadaa maadaas haadaas waa fii maxalli rafci ismu maa ah. waa leysa shaqashaqaysay soo maah basharna waa khabarkii maa hunna ma ahan ummahaatihim khabarkii meeye hunna maxaa mamnuucu cala alfati fii maxalli rafci ismu hee ismu maa mamnuucu cala alfatiye walicmaalihaa inay shaqayso maadu cindahum cinda nuxaati ama cinda atamiimiyiin ama cinda alxijaasiyiina dheh alaaatu shuruudin saddex shardi baa u taalla saddex shardi kow an yataqadama smuha calaa khabariha leenkii saxda waa inaa haysaa ismku waa inuu horeeyaa qabarkuna ku xigaa waa inuusan khabarku soo hormarin wa anlaa yaqtarina in azaa'ida in dheeraadana waa inaysan ku dhegin waalaa yaqtarina khabaruhaa biilaa khabarkeedana hee ilaa waa inaan la raacin khabarkeedana waa inaan la raacin ilaa waa inaan la raacin weeyaan waaya <clears throat> falihaada sidaa daraaddeed ayaa uhmilat waxaa la ihmaal siiyey yani waxaa la shaqo tiray fii qowlihim fi lmathali maahmaahda ay keenayaan maa musiiun man actaba maa musiiun mid wax xun sameeye ma aha weye man qofka actaba canaantay ama catoobay yani nin eediisa sheegtay yaa nin wax xumeeye ma aha maxaa loo diiday litaqadumi lkhabari khabarkii baa soo hormaray maa manactaba musiyuun saas ahayd khabarkii baa soo hormara marka maadu shaqayn mayso wa fii qowli shaaciri baa idan la diida maada ku jidha banii qudaa natamaa in antumuu dahabuu walaa sariifun walaakin antumuu lkhasafuu ahriya qudaa natamaa in antumuu dahabuu mhm. Mhmm. wuxuu yidhi banii qudaanata yaa bani qudaana reer qudaanow maa in antumuu dahab horta dahab ma tiidin <laughs> danla-aan baa isla fukhaarinaysaane horta dahab hee ma tiidin walaa sariifun fidana ma tiidin qalna ma tiidin yani walaakin antum idinku alkhasafu baa tiidin buu yidhi jilay dhoobada markii la dubo khasaf la yidhaahdaa marka jilay baa tiiyen buyidhi jilay dhakada la saar maxaa la dhahaa dhalada jilay soo kaasaa tiiyen bu yacnii wuxuu ku leeyahay waxba aad su'aalina afaadil nnaas dadka fadliga leh oo bulshada wax dheer ma tihidin marka naga daaya muxuu ka daliishanayaa maa in antum daaw maa antum haddii inta laga jaro maxaa noqonaysaa bal ii sheega maa antum maa antum akhriya wixii noqon sii sheega maa antum dahaban soo maah noqonays liwujuudi in eh, helid la helay liwujuudi in in in la helay alhinsainta almadkuurata ee la xusay oo fii qowlihi tacaala baa la diiday inay maadu shaqayso wamaa muxammadun ma ahan ilaa rasuulun mooyaane rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi horaantiisa arrusulu ay tagtay maxaa loo diida talotanna wamaa amrunaa ilaahay baa dhahaya wamaa amrunaa amarka aan bixinayno ma ahan yaa ilaa waaxidatun ilaa kalimatun waaxida hal kelmad mooyaane amarka aan bixinayno yaah ilaa waaxidatun wey ilaa kalimatun weeye kelmadaasoo waaxidatu oo hee qura yacni kun weeye macnuhu amarkaan bixinayno maxaa weeye kun wamaa amrunaa ilaa waaxidatun waaxidadaasoo kalamxil basari marka kalamxil basar waa tilmaan waaxidada la tilmaamayo se u waa fahamta soo maa wamaa amrunaa maahan bi ilaa waaxidatun ay kalimatun waaxidatun mooyaano taasoo kalamxil basari oo kalaa marka ilaahay qowlkiisa dee marka waxaan farayo kun fa yakuunu ha kun buu dhahay markaas yakuun wixii baa maxaa tanna maadeeda loo diiday liiqtiraani khabarihaa khabarkiibaa wuxuu la xidhiirsaday biilaa soo jeedid wa banu tamiim qoryaha la yidhaahdo laa yucmiluuna maa shay-an maba camal siiyaan maa waxba shaqaday ka tuuraan walow istawfat ishuruuda alaaa saddexdii shardiba haddii doonta hee heede haba dhammaystiratee fa yaquul waxay dhahayaan maa zaydun qaa'imun maa haadaa basharun dhahayaan taa marka waa maa naafiya saddex shardi u hubi kadibna xukunka ku wadaysaa maa kastoo aragtu naafiya laynkaa raaci shuruudaa ka eegaysa labo laa annaafiyatu laadii naafiyada la dhahaya ayadana waa tan wakadaa sidaasoo kale laa naafiya fi shicri bayna gasha ayadu bishardi tankiiri macmuulayha naxw tacaza falaa shay cala alardi baaqiya walaa waasaru mima qada allahu waaqiyan sharaxa u taga alxarfu thaani xarafka labaadoo mima ay ladii kii ka mida yacmalu samey qabanaya camala laysa qabanayay laaweyn alxarfu khabarkeedii meey yaa laaway khabarkeedu haa ka qowli shaaciri weyaa dhahaysid tacaza falaa shay-un cala alardi baaqiyaan walaa waasanu mimaa qada allaahu waaqiyaa kulufo haamusin cala alardi baaqiyaa walaa waasanu mimaa qada allaahu waaqiya tacaza falaa shay-un calaalhee cala alardi baaqiya tacsiya soomaa isisamri falaa shay-un shayna ma ahaanayo cala al ardi dhulka korkiisa baaqiya mid baqa ku noqdo wax dhulka ku raagaya hee ma jirayo wey kullu man calayhaa faan walaa wasarun meel la galo ma jidho walaa wasarun meel lagu dhuuntana oo maljac yani meel la galaana oo mimaa qadallaahu wuxuu alla xukumay laga galaa waaqiyan wax mid ilaalinaysa hee maaha mar hadduu alla wax xukumo idaa jaaa alqadaru baala alxadaru baa ladhaha idaa jaaa alqadaru hee badala alxadaru qadartada timaado xadar iyo digtoonnida meesha waa ka baxaysaa wallaahi waa ay gaadeen kuma gaadeen qadartii baa ku heshay walaa wasarun gabaadina mimaa qada allaahu alla wuxuu xukumay laga gabadaa waaqiya mid wax ilaalinaya hee ma aha hadda fiiri markatacaza falaa shayun shayunna waa isimkii laa waaqiyana waa khabarkii wasarun waa isimkii laa waaqiyana waa khabarkii shuruuda fiiri walicmaalihaa arbacatu shuruudin afar shardi baa loo xidhaya kow an yataqadama smuhaa isimku waa inuu horeeyaa macnaheedu waxay khabarku inuu dambeeyaadee labo wa an laa yaqtarina khabaruhaa biilaa iyo khabarkeedan ilaa inuusanayay labada sharti kala mid tahay maadii wa an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayni khabarka iyo isimku waa inuu yahay nakiro waa inuu yahay macrifa lama ogola marka wa an yakuuna daalika fi shicri laa fi nasri gabay mooyaane tiraab yaan lagu arag markaa waa ku dhacay soomaan tix mooyaane tiraab kuma shaqaynayso weeye falaa yajuusu markaa ma bannaana icmaalu ah in lagu camal siiyo fi naxwi laa afdalu minka axadun ma shaqaynayso ladhihi laadaasi afdal waa ismu laa ma dhihi karayo walaa fii naxwi taa maxaa diiday marka waaya axadun oo afdal baa soo hormartay haddii mactaa moogtahay tiaafkushaqdi la dhihi lahaa mactaa laa axadun bay noqon lahayd marka axadkii baa gadaal maray waa fahamti soo maahan walaa fii naxwi laa axadun soma jeedid laa axadun ilaa afdalu minka tanna maxaa diidaan lahay ilaa walaa fii naxwi laa zaydun qaa'imun walaha camrun haye waa macrifadee maxaa weeye walihaada ayaa qullita waxaa khalad lagu xukumay almutanabbi fii qowlihuu yidhi ida aljuudu lam yurzaaq khalaasan min aladaa falalxamdu maksuubaan walalmaalu baaqiya ida aljuudu lam yurzaaq khalaasan min aladaa falalxamdu maksuubaan walalmaalu baaqiya ida aljuudu haddii deeqsinimadii qofka wixii la siinayay idaljuud haddii deqsinamid lam yursuq aan la siin lam yursuq aan la bixin huwa juudka khalaasan ayagoo ka maran min al adaa sheegsheegid iyo manni iyo gallad yaa haddaan saa lagu bixin oo gallad la socoto baashu falalxamdu maksuuban ma haddii lama kasban walal maalu baaqiyan xoolihiina hee xoolihiina ma joogaanoo tage haddaa qof xoolo siisid ana tiraahda had inkaarka u dhaqaado wa kaase ma hadna heli maysid oo dee xoolihii si sharfulmaadan bixin xoolana kuma baaqan xoolihii kaa tage marka waa ku dhacay soomaa hagee buu ka daliishanayaa shiikhu falal xamdu maqsuuban maxaa lagu haystaa sheega wax lagu haysto macrifaa lagu haysta alxamdu maxeet macrif suma jeedaan khalad baa lagu xukumay baa layi de aslanba imaam mutanabi raximahullah eh, saacirkaas laa yuxtaju bishicrihi gabaygiisa lama xujeysto Eh, markii gabay carbee la rabo in la keeno waxaan ku cadeeyqad saraxtu waan fahfaahiyey bishardayn alakhiirayn baan fahfaahiye wawakaltu waxaan u tala saartay macrifat alawalaynna ilal qiyaasi qiyaaskii calaa maa loo qiyaasanayay kuwaasaan kusoo faahfaahiymanyaho hagu celina intaa wax dambeeya maxaa yeelay li'ana maa maa ayaa aqwaa ka culus oo ka xoog badan minlaah ka xoog badan walihaadaa sidaa daraaddeed tacmalu way shaqaysay maamaa way shaqaysay fi nasri bay ku shaqaysa soo maah waqad ishtaradtu waxaan shardi oga dhigtay fii maa an laa yataqadama khabaruhaa khabarkeedu inuusan hormarin walaa yaqtarina bi ilaana uusan raacin wa amaa ishtiraadu an markaamaamarmaxaa shardi ahaa buu yidhi an laa yataqadama khabaruhaa hadda muxuuna soo yimitaagamarin wuxuu ku yidhi shardiga koowaad la u sheegay akhriya anlaa yataqadamas an yataqadamas maasuusan dhihin tan u fiirsa marka muxuu yidhi wa amaa ishtiraadu an an inaa u shardistay buu yidhi anlaa yaqtarina alismu ismku inuusan la xidhiirsan biin la xiriirsan falaa xaajata lahu maanboode waqad ishtaradtu fii maamaa waxaa u shardistay anlaa yataqadama khabaruhaa khabarkeedunuusan hormarin walaa yaqtarina biilaa nuusan la xidhiirsan intaa waa ku dhacay soo maaha kow wa amaa miyaa ishtiraadu an an inaan u shardiyeestay allaa yaqtarina alismu ismiki inuusan hee allaa yaqtarina ismu biin falaa xaajata lahu hunaa warka soo uruuri markaanu maada in maku jidhay shardiga inaysan la xidhiidhsan soo kuma jirin tan miyuu u shardista yaa sababta inuu kuu sheegu rabaabi waa tan sababtu la'anna isma laa maxaa yeelay isimka laa laa yaqtaninu biin in mama raaci karaba taasa marka waxay keenaysaa inaan laahee aan u shardisan in in ee isimkaaysan ku dhigin markaa ma ku dhacay markaan maa soo maraynay shuruudda maxaa ka mid ahaa allaa yaqtari nasmuhaa biinca zaa'ida soo ma markii laa la soo gaaray miyaa shardigaa la keenay wuxuu yidhi shardigaa waxaan isaga daaye dabeeca ahaanba laa isimkeedu in maba qaadan karaba markaama ku dhacay intaasuu ku yidhisho laata baanu galna haddana laata alcaamilatu camila laysa shaqaynays intee hadda haynaa yaa walaata laata laakin walaata laatana dee camalkii laysii qabanaysaa laakiin hase yeeshee filxiini bay ku qabanaysaa xiin bay raacdaa ayadu wey kelmadda xiin bay raacdaa oo waqti tilmaamaya walaa yujmacu layskumana keeni karo bayna jusayhaa labada qaybood isimkeeda iyo khabarkeedana hal lama wada akhrin karo waa inuu mid maqan yahay yacni walqaalibuse xadfulmarfuuci kan godan waa inuu maqnaadaa sida qaalibka kan godan maxaa laga wadaa isimkeeda inuu maqan yahay naxw walaa taxiina manaasin walaa talxiinu waqtiguna ma aha weye xiina manaas xilli fikasho ma aha weeyaan haye sharaxii buu galay sheikhu athaaliu oo mimaa ka mida yacmalu camalan laysa laata weeye warkama ku dhacay sheikh wahiya laa annaafiya ziidad calayha taa lita'niihi lafdi aw lilmubaalagati laatuhu <laughs> faahfaahe laata xagee ka timaada haa laatay hee xagee ka timi wuxuu yidhi laatadu hiya laa annaafiya weeye horta kow oo ziidad calayha taau lita'niihi lafdi ta baa loogu daray ta loogu daray lita'niihi lafdi lafdiga si dadig looga dhigo aw lilmubaalaqti ama xeel dheeraansho markaasay laate isku noqoto washardi icmaala waxaa weeye an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa bilafdi lxiin isimkeeda iyo khabarkeeduba kelmadda xiin waa inuu yahay kelmad kale lama raba buu ku yidhi wa an yuxdafa waa in la tuuraa axaduljusayn labada xiinna mid ka mida waa in la tuuraa waalghaalibu an yakuuna almaxduufu waa inuu noqdaa ismaha waa inuu noqdaa ka qowlihi tacaalaa fanaaduu way dhawaaqeen walaa talxiinu waqtiguna maa xiina manaas xillihee ma aha xilli ma garanaysaa fikasho iyo carar ah ma aha weeye wataqdiiru wax wallaahu aclame fanaadow wey hee fanaadow way dhawaaqeen bacdahum bacdan an laysa xiinu xilligan aan ku jirnaa oo naartaade aan ku jirnaa inaysaan xiina firaarin bay isugu dhawaaqeen war hebelo war hebelo warfikasha ma jidho warfikasha ma jidho bay isku yidhaahdeen <sighs> waqad yuxdafu in la tuuraa dhacda khabarwaa khabarka waa la tuuri karaa biir maxaa hadda la tuuraya qaalibka khabarkiina waa la tuuri karaa wa yabqasmuhaa ismkii baa joogi karaa qiraa'ati bacdihim qaarkood qiraa'aday akhriyeen walaa taxiinu manaas bay dhaheen birafci walaa taxiinu marka maxay noqota yaah walaa talxiina bay noqota markaa waxaa maqani walaa talxiina xiinu manaasin ma loo shardinaya taqadiim iyo khabar ma loo shardinaya maya marka waa ayaduna marka walaata laata waxaa dhahaysaa waa xarfu nafyin yacmalu camala laysa warkama ku dhacay maxaa dhahaysaa xarfu nafyin yacmalu hee camala laysa yarfacu lsma wayansibul xiinada ugu dambaysana walaata xiina soo maahan xiinakhabaru laata mansuub wacalaamatu nasbihi wasmuhaana mustatirun taqdiiruhu xiinu warkama ku dhacay saasaad leeda insha allahu tacaala alaxrufu almushabbahatu bilficli xuruufta ficilka u eg muxuu ka wadaa mataqaanaa yaa inaba qoota buu ka wadaa xuruufta ficilka u eg athaanii ina wa ana litawkiidi walaakina lidraaki wakaana litashbiihi aw idanni walayta litamanii walacala litaraji aw lishfaaq aw tacliili fayansibna way kordhaya mtada isman lahunna wayarfacna alkhabra khabran lahunna waxaa la yidhi xaggee isaga egyihiin ficilka basriyiinta waxay tilmaameen dhowr weji kow waxay yidhaahdeen wasnulficli bay leeyihiin laba waxay yidhahdeen binaa'uhaa cala alfatxi inna suma kordhigna ficilka maadigan lama kordhigo kow binaa'uhaa cala alfatxi bay dhaheen haaheey waxay yidhaahdeen sida ficilkuba isim ugu baahan yahay ama isim uu keeno marka ficil la sheego muxuu soo uma baahnaa sidaasoo kale ayaguna yaqtadi lisma isim bay keenayaan marka inna dhaho waa inaad tidhaahdaa dee muxamedan ku xijisa marka waxaan dhahaysaa yaqtadii alsma kamaa ana alficla yaqtadii alsma iqtidaau lisma marka meesha imaanaya waaya waxaa la yidhi waxaa geli kara nuunul wiqaayaa geli karta baa layidhi haye inna inna nuunulwiqaaya lama gelin karo innanii soo maa raafiye intaa hosyaaboodba way isaga egyihiin marka maxaa nidhi kow miisaan ficil bay leeyihiin bay dhexeen saasay sheegeen haye mamnuuc calfatxi weeye baa la yidhaahda haye isimka yaqtadii alisma isim bay keenaan baa layidhi kamaa ana alficla yaqtadii al isma gasha baa layidhi waayahay ahaanii min annawaasikh min nawaasikhi ilmubtada'i waalkhabari maa yansibu lisma wayarfacu alkhabara wahuwa sittatu axrufin inna wa anna wa macnaahumaa waxaa tawkiid taquulu zaydun qaa'imun markaasaa la dhaho waa iska jilicsan tahay uma tudkhilu calayhi inna lita'kiidi alkhabari khabarka saa u adkaysid oo taqriiriyay saa u sugto inna zaydan qaa'imun qiyaamu zayd baa sugaysaa maxaa sugaysaa qiyaamu zayd wa annana kadalika annana waa la mid wey ilaa annahaa laakiinse iyadu laabudda an yasbiqahaa kalaamun waa in war ka horeeya iyada warka uguma horeyn kadho ka qawlika balaqanii iyo acjabanii baanaa ka hormaraysa wanaxwi daalika walaakinahu macnaha alistidraag wey huwa istidraagu tacqiibu lkalaami hadalka in laga dabatago weeye maxaa looga dabategayaa birafci maa shay kor yeelidii iyo tawahamu la ismoodsiinayo hubuutuhu inuu jiro aw nafyuhu ama in hee in meesha laga saaray tusaaladay zaydun caalimun baa layidhi fa yuuhimu daalika wuxuu qofkii u qaadanayaa annahu saalixun inuu caalim maxaa ka dhalanaya saalix soo maaha saasuu qaata fataquul laakinahu <laughs> faasiq wey wa taquul waxaa dhahaysaa zaydun shujaacun weeye fa haas wuxuu moodayaa maa miya maa zaydun zayd ma ahan shujaacun ma aha markaas diidma kalaa ka dhalanaysa dee oo ah inuusan dee deeqsan ahayn ka dhalanaysaa soomaa ah. ee marka waxa qofka kusoo dhacaya waayahabaad wax uu aaminayo ama wax uu meesha ka saarayo labadaasba kusoo dhacaya nefyi iyo iyo ithbaat inuu wax sugtay ama inuu wax diida meesha marka tan hadda markaa dhammaanteedn shujaaca maxaa kusoo dhacaysaa inuu diidmo qaba ah laysa bikariimin soomaan markaasaan fataquulu laakinahu kariim fa yuuhim wuxuu ismoodsiinayaa daalika annahu haa laysa bikariimin fataquulu laakinahu kariimun kaanana litashbiihi weeya faqawlika adhaas wey kaana zaydan asadun zayd maxaa asad tashbiih kaana macno labaad maanta noo keentay oo ah lidanni male inaa u malaynaysa tashbiihii macno labaad baa u raacayaa kaana zaydan asadun baa moodaa kaana zaydin zayd hee asadun marka goormuu tashbiihu noqdaa tashbiihu wuxuu noqdaa xiina yuriidu almutakallimu bayaana an smahaa mushabbahun bikhabarihaa tashbiihu goortaasu imaanaya goormuu imaanaya tashbiihu marka qofka hadlayaahi uu doonayo an smahaa mushabbahun bikhabarihaa in isimkeeda loo ekeysiiyahee khabarkeeda tashbiiha markuu rabo inuu isku ekeysiiyo wax ayay ka'anna imaanaysaa weeyaan mhm. marka wuxuu ku yidhi danigiina waa kan ka'anna zaydan zayd zayd kaatibun baaba u malaynayaa wey hadda u egyahay maah inayn kaatibu sumad gaara miyuu leeya yaa maya walaytani litamani waa jeclaysi waxaa jeceshahay wahuwa dalabu maa shay dalabto weeye laa tamaca fiihi laga raja dhigay aan rajaba laga qabin ka qowl sheekhi kii odaygaas wuxuu leeyahay alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa uhbirahu bimaa facala almashiib allah alaahoy layta shabaaba dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin bay soo laabato fa uhbirahu aan oga warramay bimaa shaygii baan uga hor facalalmashiibu laytada marka waa waxaan la adamac waa laga raja dhigay soo maah awmase maa fiihi cusrun lagama raja dhigin waa boqolkiiba sagaashan lama heli karaba ka qowlilmucdimi kii aan waxba haysan qowlkiisi al aayis haddana quustay inuu dhaho layta lii qindaaran min adahabi alla qindaar dahabi qindaar waa xoolo badanoo dahaba maa helo alaabulmaxbuubi kii la jeclaa in la doonayo almustaqrabi xusuuluhu inuu dhacayana hee ay dhowdahay ka qowlika lacala allaaha alla alla mudan yahay yarxamunii awlishraaq ama waa baqdin bay tilmaamaysaa wahuwa tawaquculmakruuhi balo inkaara ina dhacdaa ka baqaysaa musiibay balo qawlika lacala zaydan haalikun marka lacala maxay tahay lacala waa taraji somaa macnaheeda guud amase litacliili cilad inay faa'iidayso likay ina la macno tahay intee macna haysa hadda taraji ishfaaq iyo hee macnaa kay tacliil inay tahay faquulaa udhaha lahu fircawn qowlan udhaha layinan jilcisan lacalahu yatadakaru likay yatadakaraha hasuu hee u waansamo haahe ay likay nasa calaa daalika taa waxaa caddeeyayba alahfash ahfash imaamkaasa caddeeya weeyaan lacalle waa taraji wax dhow soo maaha fircoon muxuu yidhi lacallii abluqul asbaaba soo maaha lacallii buu adeegsaday waxaan leenahay jaahilnimada iyo magaranaysaa dadnimo xumada haysa darteed ayuu wuxuu is aaminsan yahayba inuu gaari karo cirka saasaa loogu macnaynaya markama ku dhacay mhm. waayah iqtiraan laxrufi mushabaha bimaa alkaafa ma alkaaf hore muusoo dhigana maa saddex shaqay qaban jirhe kaafa waa ah, shaqooyinkii mid ka ah. waxa weeye shaqa joojin <laughs> shaqa joojin inay soo rogto xuruuftii inaya anaya asaageed ayaa maa raacaysaa maan marka waa maa kaafa waa maa xarafa wey xaraf maa isima maa isimku waa masalo gaara maada xarafka ahayd in lam taqtarin bihinna maa alxarfiya maada kaafadaayo xarafka haddiisan la xiriirsan xuruuftii mushabahada ficilka ahayd naxwu inamaa ilaahukum ilaahun waaxidun iyo ilaa layta mooyaane fayajuusu lamraani waa matnigii soo maah inamaa tansibu waa la kordhigaa haadihi ladwaat qalabkan alasmaa way kordhigaan wa tarfacu way godaan bishardi an laa taqtarinaysan la xiriirsan bihinna maa alxarfiya inaysan la xiriirsan maahee alxarfiya insan la xiriirsan weeyaan mhm. su-aal baa laydin weydiinayaa marka fa in iqtaran hadday la xiriirso bihinna badala camaluha camalkiibaa buraaya baa la yidhi soo maaha aha inna shaqadu maxay tansibulisma maabaa la xiriirsatay shaqadii waa laga joojiyeba warkama ku dhacay wasaxa markaa waxaa saxiix noqonaya dukhuuluhunna cala jumla ficliya inay galaan su-aal baa lagu weydiinayaa sababta maadu ay shaqadii ina ugu joojisa sheega haye yaa ka jawaabay haye kawaakana kusugnaa maleenaya inna waaybee markay gashay maadu ay gashay shaqadii lagu joojiyey waxaa leedahay sababta waxaa weeye yaa maadu markay gasho zaala ikhtisaasuhaa bilcasmaa inay waa lehee asmaaday gaar ku yihiin soomaa yacni isimkeedu yani eeg tansibul ism soo lama dhao yaah marka markaywarka muxuu yi wasaxa waxa saxiix noqonaya ahri xaggaa duuuluhunna ahriya dukhuuluhunna cala aljumla alficliya macnaa markii hore jumla ismiyay geli jirtay inna iyo anna iyo laakina iyo lacal xaggee bay galaan keliya julasi maxaa loo yaqaana mubtada iyo khabar bay galaan markay maa timaado jumla ficliya ina gelaysaa warkama ku dhacay marka maxaan dhahaynaa waxaa oggolaaday maa marka inna gashay in shaqadii la joojiyo li'annahaa hee zaala ikhtisaasuhaa bilasmaa inay gaar ku ahay isimnimadiiba meesha ka baxday ficilkii baa la shargareeyey yacni warkama ku dhacay yacni jumla ismiya inay gaar ku ahayd meesha way ka baxday jumla ficliyaa la sheer noqotay qul inamaa yuuxa maxaa ku xiga inamaa haye yuuxa yuuxa maxaa way jumla hee jumla ficiliya haye lacallii abluq asfaab taas abluq baa ku jirta meesha haye lacallii abluq calla waana shaqaynaysaa abluqna waa taallaa soo daaya baash hmm? Hmm? <laughs> isimkii meeye lacalli isimkii meeye yaada weyada ahaa marka ma gelin jumla ficiliya ma gelin saasomaaya huwa bay la tahay huwa yabluq ma jumla ismiya jumla ficiliya jumla ismiya huwa ka bilaabat saa oo soco marka baash qul waxaad tidhaahdaa innamaa in kale maaha yuuxa waa la waxyooday ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid inuu yahay eeg annamaa ilaahukum bayba gashaye yacnii lama diidayo inay isimkii jumla ismiya gasho laakiinse maxaa la shargareeyey jumla ficliyaa la shargareynaysa marka waa ku dhacay soo maa waaya wa qaala tacaala wuxuu yidhi ka'annamaa waxaaba moodaa yusaaquuna kuwa loo wada ilalmowti <laughs> yusaaquuna ilalmowt ah. fa wallaahi maa faraqtukum qaaliyan lakum walaakiinamaa yuqdaa fa sawfa yakuun ninkan wuxuu leeyahay fa baan ku dhaartaya qoluu samirsiinayaa alla uu naga tegaan isagoo noo caraysan fa baan ku dhaartaya maa faaraqtukum idinkama tegin qaaliyan xaa qaaliyan anoo ah mid caraysan hee lakum idinkaidinka caraysan anoo caraysan idinkama tegine walaakin haase yeeshee maa yuqdaa wixii la xukumo fa sawfa yakuunu waa dhacayaa wey mhm qadar baana kala kaxaysa mooyaane caro idin kagama tegin waduxaa walayliida maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa waa caro qaaliyan caraysan wey mhm. waqti ma la gaari gabaygaasaan ku daraynay wa aakhar wuxuuyi acid nadaran yaa cabda qaysin lacanlamaa ada'ad laka naarulximaar almuqayad <laughs> ninbuu maagaya wuxuu leeya waryaa acid war bal ku celi nadaran balartida ku celi bal meesha fiiri mar labaad yaa cabdiqays cabdiqaysow baa meesha mar labaad indhaha ku celi lacalamaa dhacdee adaa laka naaru dofku inuu ku ifiyo alximaara almuqayada dameerje xirxiran yani wuxuu leeyaha waryaa dameeraha farxumaysaay bal meeshaan bal nalku inuu kuu iifiyaa dhici karta dameer xirxirana bal fiiri saasuu leeya ninbuu maagay bismillahi raxmaan raxiim marka waxaa ciidnada lacalamaa adaa'at soma jeedid lacalamaa adaa'at maxaa ku xigsamay lacalama maxaa ku xigta adaa'a ficla soo maahan wayustathnaa minha leyta leytaha laga soo reebaal leyta ayadoo maadi wadata haddana shaqaysanaysaabaa layidhi waaya fa innahaa leyta takuunu baaqiyatan calaa camaliha yani camalkiibay sii wadan kartaa macamaa ayadoo wadata sababtu maxay ta calaa biljumla ismiya jumladii ismiyaada wila haystaa yacni lacalla leyta marnaba jumla ficliya ma raacdo saasuu ku leeyahay kuwa kale maxaa ka saaray eh, shaqadii jumla ficliya raacda tani ma ama ha raacdaa mayaysan raacine jumla ficliya marna meesha soo istaagi mayso warkama kudhacay soomaahan marka dee xukunkii meesha wuu joogayaa marka falaa yuqaalu dhihi mayo laytamaa qaama zaydun ma jiro wax la yidhaahdo falidaalika ayaa abqaw camal ahaa shaqadii bay u daayeen ayada waajaasu fiiha waxay ku baneeyeen al ihmaala xamlan calaa akhawaatiha eeg ayada lama dhihin shaqadii halaga joojiyo shaqadaadi wado laakiinse maadaama walaalahaa xaggay u wada beereen taana way ku banaanta in shaqada lagaa joojiyo warkabakudhasoomaan jawaas markawaa jawaas ayadu wujuub ma waajaasu fiiha xamlan waqad ruya waxaa la weyey filwajhayni ka qowli shaacir baa la weydhi qaalat alaa layta maa haada alxamaamu lanaa ilaa xamaamaatina aw nisfuhu faqadii isagoo dheer wuxuu ku jiray kawaaka kasoo dhigan soomaaha qaalad waxay tidhaahdaa alaa hooy laytamaa shallaytadeediyey haada xamaamu lanaa meynoo sugnaato ilaa xamaamaatina markin loogu daro aw nisfuhu muu ahaado faqad oo keliya faqad macnaa waa ismu ficil macnaa yakfi way noqonaysaa marka fiir alaa laytamaa haada alxamaamu hadda ma shaqaysatomisema shaqayn inaaska hubisaanbaa idin wacan war matanaa shaqaysay xamaam waa godan tahaye xamaams waa bedelu min haadaa maaha waa bedelulhee midiin koragta idinka xamaam maxaa idin saaran xamaam marka ee haada yaa caddayn kara waxay tahay hadda xamaam baa caddayn karta xamaamna waa dee ma bedel ama bayaan bay ka noqonaysaa sidaabayaan ama bedel baa la saaraa hadda marka haada alxamaama baa la dhihi haday shaqaysoda ismu haada ismuleta soomaa inta shaqaynayso haada alxamaamu lana mubtada khabar caadiya hadda haye bal sidii ka shaqaysiiyaaye alaa laytamaa haada alxamaama bay noqonaysaa ma maxay cadaynaysaa badelo min haada haalitambiih lasmi ishaara mabniy cala lfat sukuun fii maxali nasbi ismu layta xamaamna waa badelu min haada qaarbaa xaadar xaadaatanoo taas oo alxamaamu dhahi doona ka daaya baarak allah fiik axsan allahu ilaykum birafilxamaami wa nasbihi suma jeedid birafilxamaami ujeedku xamaam ma aha xamaam waxaa loo godiyaa loo kordhigayaa haadaa bay faahfaahinaysa sao la soco yah wa qowlii aanku yidhi maa alxarfiya ixtiraasan waxaan ka soocay can maa alismiyaan ka soocay fa innahaa laa tubdilu camalaha shaqada maa ismiya burin mayso dee maa ismiya marna masder bay noqonaysaa marna waxay noqonaysaa ism mawsuula caadiya tusaalaan fiyoga qowlihi tacaala innamaa sanacuu kaydu saaxirin ism mawsuul ka innamaa sanacuu kaydu innamaa ay midka sanacuu ay sameeyeen keedu saaxirin weeye inamaa sanama haddii laga dhigo maxay noqotay hee eedaaba isim noqonaysa inamaa ay aladii midka ism mawsuulnucaasku fii maxalli nasbi ismu inna khabarkiina meeye kaydu sanacuna maxay noqotay silo maa leedahay noqoto warama famaa maada huna xaggan ismun wey bimacnaa aladii fahuwa isna fii mawdici nasmin biina buu yaalaa maagu wa sanacuuna silatun wey walcaa'iduna maxduufun weey wa kaydu saaxirna khabar walmacnaa ina aladii sanacuuhu kaydu saaxirin weeyaan warkama ku dhacay hada bilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina muxamed wala alihi saxbi ajmaciin